meesha dheere dhulkayaga nagawdhimanayne dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaha iyo dibadda dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan kale galab wanaagsan meel kasta joogtaan galabta waa talaado barnaamijka galab wanaagsan waxaan kusoo qaadan doonaa sheekooyinka xiisaha badan aad inoo soo dirteen waxaa miiska inoo saaran xubintii noo sheekey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 galab lamida ah, luule sidoo kale farsamayaqaanka oo galabta noo farsameynayo isna waxaa leenahay galab wanaagsan aad iyo aad galabta waa talaado aad iyo aad sheekooyin waxaa ii muuqdo aada u xiiso badan oo xamaasad leh aad iyo aad saaxiibada waxaa aad iyo aad dhegeystayaasheena waxaawaye waa uga mahad celinaynaa sheekooyinka ay inala soo wadaagayaan galabtii marka la joogo maxaa jeceshaa inaad ku casriyeyso daango daango qaxwo aad iyo aad haddaad saloolkusii ka warna oo daangadiis iska dhaaftid isku mid baa labada way ugu fahamta way ugu fahamta salooli daanka waxaa isla meeshii laba qofood waa isla yaa cabaare wallahi cabaare fikirta laakiin cabaare maskaxda ka shaqaysiisa aad iyo aad waxa waa shaax kuleel maa cabtaa mise shaax qabow intaba kuma haysto horta lula labada ma cabtid may alor haddee shaax cabin maxaa cabtaa shaax waa iska cawaa mararka qaar laakiin kahelitaan hadii la dhaho gaxw mise qaxw horta labadaba aad iyo aad qaxwo xaraar mise qaxwada oo sokorta lagu daray dhexdhexaad inaa haataa jirta oo sokor badan lahayn aad iyo okay sokor laan ahayn aad dooqaagu muxma uu fiican yahay balse markaan intaan barnaamijka u guda gelin kaalmihii suugaanta ayaan ku daafuranayna heeska ugu horeeya adigan kuu daaya maxaad inoo soo qabanaysaa dhegeystayaasheena galabta waxaa uu soo qabanayaa mm. dhaantaa usoo qabanaya maanta dhankaa waxaa aadaynaa etoobiya aad iyo aad waxaa soo qabanayaa mm-hmm. dhaanto ay kuwada luqeeyaan idil ayruush iyo sidoo kale muxuudiin shaahid waaya galada marka fadhigaa laga kacaaleeda waa la dhaantay aad iyo aad hala dhaantay waaya aan soo dhegaysano heeskaasi mm-hmm. dhaantada ah dhikonko hodhan iyo gullidu mahar lahaa qobkii quruuxdashow keliga baade qobkii quruuxdashow keliga nada islayruush iyo weliba muxiidiin shaahideryada mhm. maxaa kamid ah meeshan waxaa waa waa liskarbaashe aad iyo aad aada lagu karbaashay weliba dhanka wiilasha mhm. maadaama haddana galabta boonta inuu maqanaga maqan yahay waa karbaasheena <laughs> malaga faaideysa inta waxaa fiicnaa lahayd ku mhm. adkeynta inaa isaga maqlo oo markhaati ka galabtuu dhegeysanay adduunaa yiraa aad iyo aad waayahay <laughs> marka dhaantada waxay dhahaysaa ax ah, macnaha maxudiin shaahid wuxuu leeyahay koobkii quruxda show kaligaa baahantiyey aad iyo aad gabadha bal waxay ku dhehda waa qurux badan tahay waxaas intaa iska daysad aniga tartan iyo koobab lakala sito tartan kuma jiree yaa war nuxur leh meesha keen camal war la qaadan karo aad iyo aad warkaaga cadeyso waa qurux badan tahay isoo marina aad iyo aad waxbaa ka dhaca waa lagu adkeey waa lagu adkeey aad iyo aad mar kale wuxuu leeyahay marka mhm. eh, yacni caasha kadis baa igu dhacay aad iyo aad ayada marka waxay ku dhahaysaa caasha kadis ku yimid mhm. keligii watow macnaha keligaa caasha qaabilka horeba kadis ahaay haddana adiga keliga aniga aan kula qabin waxaa waaya bal isdejiyo aayarkaadso aad iyo aad mhm. halkaas markay maraysa salmood kii jecel haysa isku tiin jeceyl normaal iskunaaneensi dhexdhexaad dhexdhexaad aad iyo aad weligaa jeceyl dartiis ma weyda maya hadda ka bacdin ma rajeynahay jaceylkaa kaxaaldaa waxyaabaha maaragtilooy waxyaabaha ugu qiimaa badan kollay aniga waa aaminsanahay aad iyo aad jaceylka aadaa u aaminsanaha waayahay waxaa aaminsanayo in labada qof mhm. ay wada joogaan jaceyl ay ku wada joogaan aad iyo aad loo waa jeceyl jirin aniga waxaa waay waxaa umalaynaa hooyooyinkii aabbaha guriga islama jooga lahayn marka waxa guriga lagu wada joogo waa jaceyl mhm. waxaa yacni jaceylka maaha labada qof kaliya caruurtaada jeclaan karta ayuu nooc aadala jeceylka aada u aaminsanahay laakiin oohin iyo la-aanta manbal markaan dhankii iyo waxaan jaleecaynaa sheekooyinkay saaxiibada inoo soo dirayaan sheekada ugu horeyso dhankaaga waa tahay luuley sheekada ugu horeysa dhankayga haddaan soo qabto mhm. mid ka mid ah ciyaalka xaafada baa hooyadii suxee u dirtay liin markuu suuqa kasoo gaday liintii ayuu taraaraxay ynuusunbirraxooday wiilkii dhulka ku dhacay aad usunbirraxooday liintana waa kayani waa ka daba taraaraxda iyadanaad iyo aad waana sii taraaraxday waa is daba raaceen ay markaas wuxuu yiri waaya idinka xaafadda waaba taqaanii miya camal <laughs> liintii ka dhacday <laughs> hortiisa kusii carartay kusii carartay xaafadda haddana asigaa taagan liintii waxaa sii cararaysaa aad iyo aad wuxuu dhaa marka xaafadda waaba taqaaniin xaafadda waa taqaaniin <laughs> haleele waxbaa ka dhacay dhegeystaha sheekadaas inoo soo diray aad buu umahadsanya mm-hmm. haye waa naga qusliyey sheekada xigto dhankeyga haddaan sii raacsado salmaay maalin maalmaha kamida macalin oo dugsi dhigo ayaa ardaydiisa wuxuu uga sheekeynayay mm-hmm. maalinta qiyaamo waxauna u sheegay in maalintaas marka la gaaro cirka la laalaabi doono dhulka la laalaabi doono mm-hmm. dadkana ee adduunka ka tegi toonaan haahee mm-hmm. markaas baa mid kamid a ah ardayda wuxuu yiri macalin mm-hmm maalintaas eh. dugsiga fasax miyaa dugsiga fasax maalintaas dugsiga fasax ma yahay wuxuu moodaaba aad iyo aad maalintaas oo dugsi jiro dugsi jiro caruurta ma ogtaa ah. marka oo dugsi leelayahay dugsiga aada wadna xanuun caruurta qaar ku qabaan aada uga baqaa dugsiga marka ardaygaas waxaa macalinka dhinta haddii la dhaha xataa ayaka waa farxadooda maalintaas aad iyo aad waxaa meeqa maalin alfasaxa uu dhahaa qofka maxanuunsan yahay iyo suu noqdo ma jirto aad iyo aad arday xitaa farxaad jirto macalinka wajirin hadii la farxad ka qaado intaas ayuu waxa fiirsanayaan int intuu ka maqan yahay markaa dugsiileeda ahayd aada iyo aad ma qof yacni oo waxay ahayd dugsiga ku dhiban haye markay aadayso oo kale lahaayo socor mm. dugsiyaad waryaa xooga lagu geeyo aada iyo aad mise waxay ahayd qof <laughs> maaragtay iskiisa xiliga dugsiga dhiga jirayamaanlaamarkoodhe laakiin waxaa dugsiga waa iska jeclaa eh. maxaa yeele waxaa dadka kibir kibirka jecla inay noqdaan ah. kabiiriin mogta dugsiga waa jecel yihiin qof haddoo dugsi nacabiyaa kabiir mis arkayaan <laughs> macalinka camal inaa noqdaa jeclaan jiray saas darteed dugsiga waxaa u carari jira ordi jira waa noqday inoo maaragtay kabiir layga dhigo imaamna fasalka layga dhigo imaamka gabdhaha salaada maasha allah luule markaas oraa ku arkaa wadaada marka wadaadayo wadaad <laughs> waayahay waa tahay salmaay bal markaan dhankiiyo waxaan jaleecaynaa heesaha maadaama adiga ah, aaday maaragta heese oo dhaantay aniga markaan heesihii qaaraamigaa saaxiibada soo xasuusinayaa waxaan usoo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan allaha wada naxariistee magool iyo tubeec heestan waxaa la yidhaahdaa mininkiinii aniga imidi kow dheh macnahooda macnahooday sheeg

ಆಚ ಮಾರೇ ಅಯ್ಯೋ ಮೂರುಗದ ಮಹಾಚ ಮಾರೇ ಅಯ್ಯೋ ಮೂರುಗದ ಮನೆಗ ಕಡಾಯಿ baad haysaamiska waa mudaamu midkanaadineeday نستوى مدى مدى مدى ملكنا للبيت وخان كذا مغاني الليل متشوقني مراد كيغا مراد كيغا قاركا

Hazal wa

hadda aan ku maqli cadal waa margiyo kale hadba adal waa margiyo kale hadba

maqaarkaada saarteen magdahaad maxay maqaarkaada saarteen waxaan kaga maqaanay muradkeyga muradkeyga gaarka waxaan

wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta afartan iyo lixaad ee sheekada walbahaar adduunuhu xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikraddii bashiir maxamed kheyre miiro aan makuu sheegin oo daraad soo kuma dhihin naagtaas kuma rabta lacagtaada lee qaadanaysa <laughs> suleeqa waa la aroosaya wuu waalaya maxamed xeen hadda waa kanaa oo isku qusqusla wayaan alla ilaahay oo xanuunka dulqaad ilaahay oo maskaxdiisa u soo celi lahaa oo caafimaad sii gabar waa la helaaye suleeqa wallaahi laba dhinac ee iga garaacdaan ku dhaha marna walaalkay inuu cisbitaal u jiifo wiilkaan jeclaan ee iga qaadato wax suuragalaya maa suleeqa meel cad waa inaas ka saara haddaan baxaa wiilow Ah, wiilka saaxiibkiissoobaxsamir wax ma maqlo waxna ma ark wiilka la jooga ah, saabir oo walaalo hadda waa baxaa suleeq laba cadaan kasoo kala dhigaa laba cad maba inoola heesabo hadda dhoway ka tagtaba eh ka tagtay ah maxaa uga tagtay intasamiir daawadiisa dhan waaba suleeqa waa ah, maxay daawadiis tahay naagta waasho madaxiisa waasha naagta way aroosoosay haddii aroosoosay maxay ninka waasha maxay isugu sheegtay inaad guursanayso caafimaadkiisa dhan waaba horta awal jeceel uma sheegan maaha maaha maaha maaha cudurkiis waayo walaalka inta baba jiifi lahayn basaacadan ya ma fahante ya walaalo war magu sheega wiilkaan iisa ilaali anigaa laba cad kasoo kaldhiga haddaa meedkeeda kuu keen wax ma aqaane shalay hadday cudurkiisa ahayd maanta caafimaadkiisa waay dhakhaatiirtan saasay leedahay ninka hadda qolka xoogaa kusoo gasha ma ahane manaha qolkaan looma ogo qofaan sulaaqa ahayn <laughs> oo hadda waxaa iga dhaadhacsirta sulaaqa inta ninkii qaalid iska dhaaftay ningaan usoo laabanaysaa meeshaan bukaanaan ka buuxo nimar barto banaanka aan tag aadne banaankana geey hadda walaalkay sidaa maa ugu taga suleeqo suleeqo waa la aroose waa la aroosaya suleeqo <laughs> aniga majeedidnninkaa maku maqlay aabbo wuxuu diyaarinayaa fiisihiis iyo waxbuu diyaarinayaa dibadii loo qaadaa la rabaa oo miyuu ku fiicnaanaya yaa oge yaa oge horta rajo lee waay rajo lee waan jecelnahay saaxiibkeena waay waa ujeedaa habeen ilaa ti afar sac waan soo jeedaa aniga haddee mehersataan ku dhahay aniga muna malee dhahaan ku dhahay meherkeeda ay sheegaysa aakhire u mehersanay iska dhaaf adi eri haddeeba dhibaato noo taallaa dhibaato kale ha noogu darine xoogaa awood naga dhaaf maya maya walaalka waa waa shabo biri kamaal waa fiicnaana laakayda akhre warwase waa dhime aan ku dhaha iska dhaaf aniga naagtaas maba ii dhaafays ma ii noolaa heese haddaa dishid weligiis ma caafimaad qabaa ninkan hadda waxaa laga yaabaa markale hadduu arko inuu caafimaad hadduu toos u waayo yaa oo araggeedu waayo ninkan waa daaweyna way fiicnaanayaa toos inuu waayo anina toos ina ii dhaafta balaaya qabtada waaba idhibtay madaxey kaas iga gashay midda kale intuu arkaayo ama maqlaayo suleeqa yaa ninkan caafimaad ma abadan xitaa dharayga si jirta adoo arka suleeqadaas ku hayna ma fahante walaalo ay celin waa baxaaya aniga dagaala maxaa suleeqada micnaha wax kale idinka dhexeeya umlaan xurguf kale naagti walaalkay saa yeeshaya ah oo isbitaal jiifisay ah oo magaciisa isku dartay walaalkay kiino aroos oo saamiya yeri hadda <laughs> suleeqa ma la aadaayo waa guursa rabtaay arooskeed qashada geline gurigaaga iska aad hay hay waa baxay iska dhaaf maxaa la cuntan waa idiin keenaya walaalo wiilka si fiican iigu ilaaliya walaalkay waa adeerkeeda walaalkay waashi arooskeedan waa dhigooya miya ilaahow gurigiina madfac ku rid alla aniga alla aniga maskax gurigeyga lugaxan gurigeyga maba igeeyaanbo ya horta walaalkee maanta cisbitaal ma jiifaa khaalidna wuu guursanaa maho ugu yaraan waa inaa gurigeeda inta tagta wejiga kasoo cinjeestaa kudha kasoo xagxagtaa naag cinjeesa maal aroosi karaaye <laughs> balan waay labada iligoo hore inaa gacanta u saaraan kudha ya abadan khaalidii aroosi alla foolxumaanka dhigaa iska dhaaf tintani ma o waa ka rafaahan kudha tin oo ku aroosa waaye walaalkay qaalid wuxuu ii sheegay in alaabtii uu soo gaday jiifka iyo fadhigii sidoo kale qalabkii guriga anna waa inaan weydiiyaa bal waxa u dhiman oo aan u dhammaystiraa gurigana aan la dhiga aan la hagaajiyaa maadaama arooskii uu soo dhawaaday aaway laakiin ma ujeedoy saakee wuu hurdaayaa umaleynaa aan kiciya bal wuu hurdaayaa saacaddaa nin aroos umaba eko qabanqaabay hool kuma jiro muxuu u jiifaa waryaa qaalid qaalid Oh. caafimaadkaaya saacaddan maxaa u jiiftaa ee eh, waa dhameyna wixii dhammaa alaabtii shala dalba mogtahay maantaan si u aa soo raraa guriga ma la dhiga maantaan la soo raraano dalabkii la ahayd bis shalay saacaddan maxaa u jiiftaa waa shan saac wax la jire ee eh, waa daalano baayo daal shalay dhan ma shaqaynayno ma socono alaabta kee ka soo gada kan agteeda ahay ninkan buurin alaab aan inaba caadi ahana u taala alaab ah. qurux badan waayo horta inaa adigna kuwada waa rabay in shaleeqo aan waa rabay maxaa horta ii soo weysa alaabtaa kula soo dooqee abaa hadda ma ku intaana soo raray maxaa i alaabta daa mar gashay oo heshiiska gashay oo lacagtii shubtay oo inaan karnaano lacag haysanaa haa lacagta ninka miskiinka ka dhacdeena haysataan ilaa dadkaan ugu sheegin eeb waayo maxaa u sheegi waay ani mau joogi kariy afkaaga cuncunaye dadkaa u sheegin adi hadii lagu dhaho walaalkaa lacagtaanintay asaa iskale ma dhaa intay ka shaqay dii lagu dhaho waxaa dhehe lacagaha naloo soo dira dheh dibadda naloo soo dira dibadda noo jirto dadka been waa sheegayna ayaa dibadda wax nooga soo dirsanaya adi aami dadka maayagana og marka mana oga miya mana oga shibdhe adiga waa ku ceeb qarinaya hadda meeshaan ka kacniiho alaabta hadii dooqaaga ay tahay aday aa soo xush wax la bedelahay ma lahan sideeda lagu dhigayaa mm. mida kale meeshaan ka kaca ajiskan ku saaran maxaa waa isdiyaari baaniga waxaan diyaariyey jaamkii sameecadihii wixii dhan koox dhan oo arooskaga qabanqaabinayso saaxiibadeed waa usoo sheegay kuwa wada shaqeyno dariska gabdhaha hoteelka lagu dhigi lahaa invitationka dhan waa dalbe dadka waa u wada geeye kaalinteedaan rabaa inaan ka qaata arooskaaga kac marka baalbiyeri aad timaan iska soo haway saaxiibadaana uma jeediyo usoo sheeg arooskaaga okay horta waxaa laba shaqa i taal maanta kow haye alaabta guriga inaan dhigo haye labo inaan sulaaqa soo arkan rabaa sulaaqa maxaa kasoo arkee imaa arosasahayn guriga laakiin anaa kaaga hormaraayo jiifka iyo alaabta anaa dhigaayo suleeqo guriga waxaa la keenaa marka la habeeya alaabta dhan la dhigo fadhigii qolka la hagaajiyo daahmanka la xiro markaasaa la keenaa hadda ha keenin adeerna hooyo lasoo hadla saakii horey intaa canjeerada dubino wuxuu soo dhaha halag kaciyo qaalid wuxuu kaaraw maaqaaniyo dhaqso ka kac meeshaan walaalkay wuu faraxsan yahay farxadiisaa buxoose suleeqadii uu ku haminaya hadduu hela annagana la farxeynaa maxaa kaloo sameynayna farxadda waa la qaybsanaya runtii waa dhibaato adduun aniga ma aqaan sidan waxyeelo laakiin go-aanka saan u qaato waaye marba samiir hadduu dartay halis u galay oo maanta noloshiisa ay taagan tahay manafteeda madegeliyaa ma adduunkaa ka maqnaado oo maanta inta madaxiisa ismiir dhaafay isbitaal dartay u yaallo waa ku qasbanahay qaalid waxaa jira inaan la wadaago waana hubaa qaalid anigu waa ku kalsoonahay waana jeclahay anoo qaalid jecel ah haddana biniaadnimo eegayaa waxba ma ii tarayso inaan waqti sii dhumiyo waa in hadda qaalid waxaa arrintana la socsiiyaa sidaan ugu sheegana qaalid ma aqaan arrintan intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afartan iyo lixaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayna nabadgelyo ah waxaa soo dhageysanay sheekadii walbahaar aduun mm, oo hadda meel xiisa la galabta maraysa waxaa weeye saaxiibada waxaan leenahay mm-hmm waa hadda beriga arbaca iyo qaybteeda kale aan wada sugno haye bal markaan dhanka sheekooyinka saaxiibada inoo soo direen bal salmay dhankaaga sheeko waxaan hayaa aada u qusul badan sheekada dhegeystaha noo soo diray waxaa leeyahay aada umahadsantahe marka sheekada waxay ku bilaabanaysaa luuley laba doqon oo guri wada degnaayeen ayaa tuug usoo galay tuuga usoo galay aada iyo aad tuugii wuxuu dhahay intuu meel istaajiyey mm. labadiina qof kii dhaqaaqa oo isdhaqaajiya waa tooganayaa waxay alaab ahaa inuu guriga ka aruursaday markuu gurigay alaabtan ka aruursaday ninkan saas u baxay albaab baa labadii doqon mid ka mid a quslay aad y aad midka kale wuxuu ku yiri oo maxaa u qusashe aad y aad midka kale wuxuu ku yiri oo maxaa u qusashe markaasuu ku yiri maanta dhan fartaa sas uu nuuxnuuxinay uu dhaqdhaqaajinay macnaha aad iyo aad wuxuu dhahe wakaa mana lii tooganin oo kale waa faraxsan yahay oo dhaqdhaqaajinay <laughs> isdhaqdhaqaajin wuxuu u qaatay fartaa dhaqdhaqaajin aad iyo aad waa kaa <laughs> waa ku dhacdo alaalaabtoodina waa la doqonnimada dhibkaasay leedahay doqonka calaf malaan miyaa luu leeyay waxaa maqli jira mataqaanaa mhm doqon iyo dukaba calaf male yani calafay wax ku helaan weyle laakiin calafay ba aragtay waxaas ku hantaan oo eh, kale male aad aad caqligii ilan caqli u baahan wax walba dadaal u baahan yani xaalada qof caqli lahayn muuqda caqligiisa oo ah. dhammaystirneen mm-hmm. marka kuwaas waxaa ku dhacay tusaalaad qofka maanta irsaaqada ilaahay u saaro yani irsaaqadaada uu ku qoro ilaahay laakiin raasitaankeeda adaa lagaa rabaa aad iyo aad marka caqli wax ku raadsado mayso saasa dadku dheer marka doqon caraf ma leh aad iyo aad waxbaa ka dhacay salmay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena galab wanaagsanna waa soo gaarnay saaxiibada dhammaantood way ku mahadsan yihiin sida quruxda badan ee barnaamijka qaybta kaga qaateen bal gabagabadaa waxaan uga tegayaa dhegaystayaasheena mid ka mid a heesihii dhexe heestan waxaa ku luuqaya jooqla shire waxaa la yidhaahdaa muna muna ahee kuma dhaafi karaya dhab jecel igahoo baa la yidhaha aad iyo aad waxaad tahay dhameys mm-hmm. dumar rabbi kala dhantaalo dhegeystayaasheena intaasa ugu tageynaa barnaamijka mm-hmm. galabta barnaamijka waxaa idin socodsiinayay anigoo kale ah salma iyo weliba dhuul inta dib u kulmi doono tan iyo kulankeena kan xiga sidaasii nabadgeliyo